yeesha rafcii heeda hohoyaday hadabikahaan ku noolo ulmadu ka difiye cawiye suba bulshadu ka dhex dume cayaara kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka keene wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib oh, barnaamijkan saaxiib yaal waxaan idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kooda ugu waaweyn qodobo dhowreed maantana ku maqli doontaan haddii alle idmo waxaa ka mid noqon doona sida dowladaha caalamku ay uga hadlayaan duulaanka yuhuudda ay ku qaaday marinka qaza dadka badan ay ku leynayso ururka xamaas waxay ku hanjabayaan inay leyn doonaan lahaystayaasha yuhuudda ee haystaan haddii dagaalkan uu sii socdo wararka ugu dambeeyey qaza ayaa sidoo kale barnaamijkana qayb ka noqon doona qodobada kale waxaa ku jira askartii afghanistan ee bakistan u qaxay oo dalkooda dib loogu celinayo dadka magangaridoonka ah ee australia tegaya hadda kadib waxay marayaan imtixaan ah bal waxay ka yaqaanaan luuqadda ama afka ingiriiska dhaqaatiir nin cunay hilib doofaar ka helay maskaxdiisa iyo xubno kale jirkiisa ka mid ah iyo saldhibyadiisa ku jiraan gooryaano tira badan iyo warbixin laga diyaariyey magaalada adduunkan uu ku nool lahaa ugu kulaadka badan xilligan xubnihii joogtadeenoo ahaa iyo suugaantiina barnaamijkeena qaybka ka yihiin kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka keena dadkuyga adiguba dharaara aadka qoslaysay dhooshdhibta laysku eega waynoo dhaxaysay adiguba dharaara aadka qoslaysay dhooshehana dhiig sidan galay qaymaha ku dhunti dhiig sidaan galay qaymaha ku dhuntee sow cawadhaantiyo sow

dhirtu waxay lahoydaa dhuxushaan ma dhulku wuxuu la dhammaadii dubato dhirtu waxay lahoydaa dhuxushaan ma gaabshee dhammay qadha inaad dhadhamisaa badhammay qararhkee waa inaad dhadhamisaa sow cawadhaantiyo sow cawadhaantiyo sow

hadalkaagii aad badhaadi weydo hadalkaad duuraysiyo dhinacya iska daayo dilada kolkaagii aad badhaadi weydayo hadalkaad duuraysiyo dhinacya iska daayo

waa hagaag caawasow filan dheeldhel iyaare kale ayaa ka mid ahaa macaan fanaaniinta maxamed warsanaan kasaali iyo xalimo qalifuun ilaahay wada naxariistee heystaan dhaba fiirso ayaa halku dhigaraada daafuur bay noogu tahay barnaamijka makalaka keena maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiya ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddadhow ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda koobka ka qaaday war balninka sheekanayda loo diray eega nin aqoon badan baa tahay jaamacadday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn isiiya sharaf ciheeda hooyaday hadadkaha ku noolo ulmadu ka dhigiye cawiya subaw barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiib yaal idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m sideediyosideetanka magaxaytis waxaanu ku bilaabaynaa magaalada muqdisho waxaa xalay ku geeriyooday ilaah u naxariistay abwaan abukar axmed maxamed qalafow oo kamid ahaa abwaanada soomaaliyeed abwaanka waxa uu sidoo kale ka mid ahaa kooxda cayaaraha hidaha dhaqanka ee fanaaniinta kooxda hobolada qaranka ee waabere abwaanada kooxda waabere iyo golaha abwaanada soomaaliyeed ayaana kulan ay ugu duceynayeen magaalada muqdisho maanta iskugu yimid inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun adduunyadan qof joogayaa ma jiro qofa maalin buu ka tegayaa intii uu ku lahaa markii uu ka guto abuukar axmed maxamed abuukar khalafow ayaa maanta naga tegey waa la isdaba joogaa oo waa la wada tegayaa abuukar dadkii labiyo toddobaatankii shaqadan tiyaatarka loo qoray buu ka mid ahaa anigu macallimiintiisii baan ka mid ahaa berigii la foola la geeyey ee tababarka lagu siinayey markii farsoomaalida la qorayna macallin baan u ahaa oo xagga qoraalka ah niman aad u aqaanu ahaa nin wanaagsan buu ahaa wuxuu ahaa nin shaqadaa loo qoray xiddi ku ah ayuu ahaa isaga iyo in yar oo farakutirsi ah wuxuu ahaa nin hal abuur ah oo xagga shiribka iyo xagga suugaanta labadaba ku fiican buu ahaa xagga ciyaarahana xiddig buu ka ahaaba dadkii muxuu ahaa biladaha ka keenay caalamka ah dawladdii kacaanka ayuu ka mid ahaa ilaahay waxaan uga baryaynaa in asaga ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo abuukar khalafow allah u naxariisto abwaankii uu dhalay oo daa'ir khalafowna sabir iyo iibaan iyo intii kaluu dhalayna sabir iyo iibaan allaha ka siiyo iyo annagoo dhanba iyo fanka bahda fanka ilaahay sabir iyo iibaan ha ka siiyo ilaahay dembigiisa ha dhaafo intaasaan leenahay ha loo duceeyo ha la saamaxo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto walaalkeenna marxuum abuukar maxamed axmed abuukar khalafow oo xalay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ku geeriyooday kitaabkiisa midigta allah ka siiyo khabrigiisa allah u nuuriyo janatulfirdowsa ilaahay ha ka waraabiyo dhammaanteenna samir iyo iimaan allah naga siiyo adduunyadan saan waaye lislama joogaayo maxaa yeelay adduunyada hiloobaa loo qabaa mana la heli doono aakhirana hilmaana loo qabaa mana la huri doono ilaah baan ka nimid xaggiisa xaggiisana waa u noqonaynaa waana ballan in naf kasta oo noole ay mowdka dhadhamin doonto waxaan leennahay ilaahay ha u naxariisto abuukar maxamed qalafow jannatul jannatulfardowsi allaha ku casuumo martii la jecel yahay allaha ka dhigo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa meel san inuu geeyaan rabbi uga baryaynaa waxaan leennahay marka samir iyo iimaan buuxa allaha ka siiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed khaas ahaan hobollada waaberi oo ahayd kooxdii ay shaqo wadaagga weligood ahaayeen meel kastoo ay joogaan kooxda waaberi la yihah uga tacsiinaynaynaa qaraabadihiisana sidaasoo kale inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan halkan tacsi uga diraynaa abwaan abukar maxamed qalafow ku magac dheeraa oo ahaa sida aad maqlaysaan abwaan cabdiluux yuusuf uu taariikhdiisa si gaara ah uga sheekeeyey ayaanu halka u fadhinaa tacsidiisa waxaanu leenahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun jannatu fardowsa allaha ka waraabiyo dembigiisa allaha dhaafo qabriga allaha u nuuriyo marti la jecel yahay allaha ka dhigo anigoo ku hadlaya afka kooxda horseed ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan halkan uga dirayaa tacsidaas in allah intii magaciisa taqiinay iyo intuu la shaqeeyey iyo intii ehela iyo intuu dhalay ayaan halkan uga tacsiyinaynaa waxaana leeyahay samir iyo iimaan allahay naga siiyo hobollada waaberina samir iyo iimaan allah ka siiyo guud ahaan abwaanada soomaaliyeed samir iyo iimaan allah ka siiyo isagana marti la jecel yahay allah ka dhigo qabriga allah u nuuriyo innaa lilaahi wa innaa ilay raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilay raajicuun waxaan halkan tacsi tiiranaal ugu diraynaa bahda oo hobollada waabiri uu ka geeriyooday abuukar maxamed axmed oo loo yaqiin abuukar qalafow alayraxma raaximiin annagoo ah dadkii oo waxwadaaga ay ahaayeen oo xagga waxbarashada iyo xagga ciyaaraha dhammaantood ay maaragta waxwadaag ka ahayn abuukar allahu naxariisto nin furfuranow ahay nin bahda jecelow ahay nin gacmo furanow ahay nin deeqsiihow ahay sida uu maaragtay fanaaniinta dhexdooda uga tilmaanay ilaahay maaragtay jannadiisa ugu macsuumo haddaan nahay maaragtay bahda uu ka baxay waxaan leenahay tacsi tiiraanle intii taqiin magaciisa iyo muuqaalkiisa sabar iyo iimaan allah ka siiyo annagana haddii alla kurooyn gadaashiisa alla nama fidneeyo koox badanoo ka tirsanaaya ahlu sabar aan allaha naga dhigo kuwa ku sabra geerida la noolaa maayo waa laga tegaa adduunyadaani innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan tacsiyo tiiraanya leh aan u diraynaa dhammaan hobollada qaranka hobollada waaberi kuwa dalka joogo iyo kuwa dibadda joogaba annagoo maanta wakiilka ah maareeyahayna tiyaatirka oo naga maqan yahay cismaan cabdulaahi guure laakiinse anagaa ka wakiil ah maanta waxaa joogo xerse dhuux waxaa joogo cabdidhuux yuusuf xasan waxaa joogo ninka layidhaahdo axmed saciid waxaa joogo xuseen bare cali waxaa joogo inameese luuje abuukur maxamed axmed abuukur khalafow ilaahay ha u naxariisto cayaartooyda dibadda ku maqan iyo kuwa dalka joogaba waxaan leenahay haloo soo daceeyo cododkaasna waa qaar ka mid ah abwaanada soomaaliyeed gaar ahaan abwaanada ku jira fanaaniinta obolada waa beri golaha abwaanada soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin ka tirsan golaha martida iyo wacyigelinta tiyaatarka qaranka waxaa isugu yimaadeen kulan ducaa ahaa oo loo duceynaya allahu naxariistay abukar qalafow oo abwaanada soomaaliyeed kamid ahaa ilaahay ha u naxariistaanu leenahay haddaanu nahanay bahda warbaahinta kulmi sidaas oo kale waan la wadaagaynaa ehelkiisa abwaankaas murugada barnaamijka kulanka keena weli dhegeysaneysaan saaxiibayaal idaacadda kulmiya magaalada muqdishona waa nagala socotaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya maanta waxay sidoo kale mar kale dhageysatay dacwad loo hayso laba nin oo ka tirsan ururka dagaalamayaasha daacish ee soomaaliya nimankan waxaa laga qabtay degmada dharkenle gobolka banaadir midkood waliba bambooyin isagoo watay boolisku soo qabteen sida maxkamadda laga horsheegay xeeraalinta maxkamadda ayaana sidaan maxkamadda ka horsheegtay waxaan rabaa inaan alaabtan halkan taalle bambooyinka iyo alaabtan kale qaraxa loo adeegsado ee lasoo qabtay waxaa lagu qabta bacda asagoo ku wado cabdiqani sida maraga iyo baaruhu ay sheegeen cabdiqani waxaasoo markii la qabtay taleefonkiisa waa soo dhacayay waxaa wacayay macali axmed sida ay baragu halkaa horteeda ka caddeeyeen macali axmed wuxuu u tilmaamay halkuu joogo cabdiqani wuxuu soo wada laamaa amniga wuxuuna u keenay eh, macali axmed oo dukanaya masaajid ku jira sidaasaa salaadii asoo ku dhex jira safka lagu qabtay eh, taa waxay caddaynaysaa kulli caddayn u tahay xiriirka ka dhexeeya alaabta halkan taallo iyo cabdiqani cabdiqani iyo macali axmed inay tiim ahaayeen taasay caddaynaysaa laakiin su weydiinta mudan halkan taallo waxay tan la yaabanahay macallin axmed markii la qabanayay wuxuu ku jiray salaad waxaa safka kula jiro waxaa imaam u ah kuwa uu dhiiggooda bannaysto uu dilay ee uu gaal u yaqaan haddana masaajidka ilaahay uu ku jiraa iyagii uu la dukanaya magacyada uu baraha bulshada u isticmaalo waxaa ka mid a ah sida halkan laga sheegay ama naaneeshada uu leeyahay inuu magaca la yidhaahdo mahdi inuu uu la bax sida ay sheegtaan qolyogan mataqaanaa diinta madax martay oo aan diin ka shaqaynaynin sida kooxday ka tirsiinay daacish waxay aaminsan yihiin inay ayaga yihiin mataqaanaa mahdiga inay ayaga yihiin aaminsan yihiin oo maamulka iyo dalka iyo waxyaabaha adduunyada looga dhaqma diinta ay beddelayaan canugaan yar ee afrikaankaha ah, madow mahdiga sida culimmada noo sheegtay wuxuu ka soo baxaa carab waxaa talisku noqonaa sida culimmada noo sheegtay qudus iyo halka canugaan yar ee afrikaankaha ah, madow wuxuu isu haystaa inuu yahay mahdiga isaga waa xiroolinta maxkamadda ciidamada waxa ay ka hadlayeen dacwadda ama ku oogayeen dacwad loo haysto laba nin oo ciidanka boolisku ay soo qabteen waxay ka tirsan yihiin ururka daacish sida lagu eedeynayo puntland haddaan eegnana maalmahan siyaasaddu aad ayaa looga hadalhayaa deegaanada puntland oo weliba arrinta ku saabsan doorashada maxkamadda sare maxkamadda dastuuriga puntland ayaa go-aan dhawaantaas soo saartay maantana xildhibaanada puntland ama golaha wakiilada ayaa kulan aan caadayan arrintaasi ka yeeshay inkastoo buuq u hareeyay fadhiga maanta ee golaha wakiilada puntland haddana dhinaca kale waxaa maxkamadda ama guddoonka eh, golaha wakiilada puntland ay sheegeen in qoraalka maxkamaddu uu yahay midaan sax ahayn hab saxana aan loo marin balaan dhegeysano guddoonka golaha wakiilada puntland oo arrintaasi gaara ah uga hadlaya iyadoo buuqii weli uu taagan meel walba qoryo iyo taangiyo iyobaa taagan iyo hub ka daaya baan hel wayla tilinaya golaha buuqa ka daaya mudanayaal ogolaada waa radasheen inay dadku hadlaan mudanayaashana kala hadlaan sidaa cod u socon ku helmaysaan doorasho dalkuma aadi karo doorasho dalku ku aadi karaa wada ogol innagaa sababnay halkaasaynu kaga shaqaynay wax kabeddelkii dastuurka innagaa ansixinay innagaa lifaaqii laalnay doorashadii halfway bay ku istaagtay waa halkaan jugjug halkaaga joog dalku xal buu rabay ma dhowey waxaan arkaya xildhibaandaashan hadal fiican uu lahaa xal siyaasadeed buu u baahan yahay xal siyaasadeed hala radiya buuli wuuna ku maasanyay laakiin wuxuu ku xejiyey inuu halkan soo istaago miisaanka garaaco yidhahdo shirgudoonku ma hadli karaan shirgudoonkii haddaanay hadlin sidee baa xal siyaasadeed loo raadinaya golaha ma idinkaa fadhiisinaya hadhow golaha ma idinkaa fadhiisinaya gawaada weydiiyey may may mudanayaal mudanayaal markaa ka daaya ka daaya axmed dada saaxiibkaay baa tahay eh? rag baan kugu jeclaa waa wada shaqaynaynay laakiin daytanaynu ku kala aragtiduwanay socon mayso waxaad waddaan waddanku wuxuu u baahan yahay aragti siyaasadeed oo laga midaysan yahay haatan iyo hadan mudanayaal fadhigeenna horta maanta waa gabagedisananaa maxkamadda dastuuriga iyo qoraalkii ay soo saartayna waddo sharciya umay marin waddo sharciya umay marin jawaabteediina waad isrinaynaa qoraalkiina waa kan waxaan la wadaagaya golahana waxay ahayd jawaab celinta inaan la wadaagno laakiin xaq uma lahayn iyagu inay u codeeyaan go-aanka waxa iska leh shiirguddoonka inay jawaabka bixiyaan waana bixina waana mahadsantiin mudanayaal fadhiguna waa inoo xidhan yahay waana mahadsantiin codkaasna waa xarunta golaha wakiilada puntland mas-uuliyiintii golaha wakiilada guddoonka u ah oo ka hadlayay kulankoodii maanta arrimaha baarlamaanka ayaan ku guda jirnaayey si guud magaalada muqdisho markaan dib ugu soo laabanana ah, xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya maanta kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho arrimaha bini ayaa si gaara ah kulanka looga hadlay wasiirka arrimaha gudaha ayaa hortegay oo sharciga eh, barakacayaasha iyo sidoo kale maangaldoonka ayuu ka hor aqriyay laakiin waxa weyaan xildhibaanada qaar waxay si gaar ah uga hadleen arrimaha ku saabsan barakaca ka dhashay fatahaadaha iyo dalka ku dhuftay ee ka dhashay roobka xiliga deerta dalka ka dhacaya xiligan ee elnina loo bixiyey xildhibaanadu waxay sheegeen ay muhiim tahay inay iska jiraan lacago islamarkaana ay ugu talagaleen dadka ay saameeyeen daadadkai fatahadaha in lagu taageero wariyaheena nooga soo warama aqalka sare ee baarlamaanka farxaan maxamed xuseen sudaalijoog farxaan soo dhawow kulankii maanta noo dulmarbal ee xildhibaanada aqalka sare burhaan waa mahadsan tahay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare cali shacbaan ibraahim oo uu helinayo eh, guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare xildhibaan senator cabdulaahi cali xirsi guddoonka fadhiga wuxuu ahaa kulankii afraad ee ajandihiisa wuxuuna ku saabsanaa sharciga qaxootiga iyo magaldoonka iyo sidoo kale katashiga saameynta arimaha fatahaadaha wasiirka arrimaha gudaha oo ugu kulanka faahfaahin ka bixiyey waxaan rabaa baarlamaanka ka hor hadlay aqalka sare mhm. wuxuu faahfaahin ka bixiyey sharciga qaxootiga wuxuuna sheegay in qaxooti aada u tiro badan oo ajaanib ah ay wadanka ku sugan yihiin kuwaasi tiro ma sheegay tiro ilaayo haatan ee si saxa uma sheegin laakiin waa uu dul maray waxa uu sheegay in dadkaasi ilaayo haatan aysan haysan wax kaar aqoonsiga oo qaxootinimo ah hay-adihii gurmin lahaana ay doonayaan in dadkaasi ay maraan nidaamka dowladnimada si loogu gurmado wasiirku waxa uu sheegay in dadka wadanka soo galay iyo soomaalida ay isdhex galeen qaarkood ilmihii ay dhaleen ay u baahan yihiin markay dibadda aadayaan inay helaan kaar qaxootinimo cabasho badanna ay kasoo yeertay dadka e, markaasi wadanka yimid gaar ahaan sida uu sheegay dadka reer yeman oo markaasi intooda badan kusugan deegaanada puntland oo uu sheegay in cabashooyin badan ay ka soo yertay tusaale maadaama hadda yimantaa soo hadal qaaday farxaano wasiirku ma sheegay dadkaas qaxootiga ah dalka soo galay wadamada ay ka yimaadeen wasiirka waxa uu sheegay wadamada ugu badan hadda ee wadanka jooga ee soo qaxootiga ahaan ku jooga waa mm. yeman oo sheegay in dalkooda tobankii sana ee lasoo dhaafayba ay dagaalo ka socdeen mhm. iyo sidoo kale zanzibar waa uu sheegay inay joogaan wadanka ay qaxooti ku yihiin etoobiya iyo sidoo kale kenya etoobiyan waa uu sheegay inay sidoo kale iyana wadanka qaxooti ku yihiin oo dad badan oo etoobiyaan ay joogaan mhm. dadkaasi waxa uu sheegay in dowladda loogu baahan yahay inay sameyso u sameyso kaarkii qaxootinimona loo baahan yahay sharcigan in la meelmaro si dadkaasi ay xuquuq u helaan burhano kulanka intiisa badan waxaa looga hadlay xildhibaanada ay kaga doodeen saameynta ka dhalatay fatahaadaha wadanka ka dhacay xildhibaanada intooda badan aad ayay uga hadleen arrimahan waxay sheegeen in dadka soomaaliyeed ay haatan wajahayaan arrimaha ee eh, ka dhashay fatahaadaha dalka ku dhuftay xildhibaanada qaarkood si kul uga hadleen waxay eedeeyeen hay-adda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka waxa sheegeen in hay-adaasi meelo gaar ah ay ugu cayiman tahay sanatarada sida hadalka ay u dhigeen qaarkood waxaay sheegeen in markaas ilaa iyo haatan dadba weli aan loo gurman oo ay wajahayaan xaalad biniaadinimo haddii aan tusaale ahaan usoo qaata sanatarada sida kulul uga hadlay sanatar muuse soodi waxa uu sheegay in hay-adaha gargaarka ay ka shaqeynayaan sidii dadka ay u barakicin lahaayeen deegaanadoodana ay ugu soo barakicin lahaayeen waxa uu sheegay in dad hay-adahaasi ay xooga saarayaan in dadkaasi aysan bano aysan abuuran beerahooda oo ay ka hortagayaan mm-hmm. isla markaana deegaanadii ay ku noolaayeen dadkaasi ay kasoo barakacinayaan marka wuxuu sheegay dowladda loogu baahan yahay in arrintaasi ay wax ka qabato dadkana lagu celiyo deegaanadooda si ay u tacbadaan beerahooda sidoo kale senator maryan kaahi waxaay sheegtay in dadka ku dhaqan deegaanada ay xukumaan maleeshiyada al-shabaab ee gobolka jubbada dhexe ilaa iyo haatan wax waraa laga hayn xaalad bini-aadamtii ugu xumeyn ay wajahayaan goodoona ay ku jiraan dowladda ugu baaqday in dadkaasi sidii gargaar lagu gaarsiin karaba ee gargaar la gaarsiiyo waxaa jiray ayaan maleynayaa sidoo kale in ay sheegeen ama guddoonku sheegeen lacag iska jari doonaan burano xildhibaanada waa sax sida ay sheegeen dooda oo aada u dheereed ayaa ugu dambeyntii xildhibaanada waxa isku raaceen in bishaan mushaarkooda laga jaro shan boqol oo doolar qofkiiba ama calaa xildhibaanba sanatar ah isla markaana cod ayaa la geliyey gudoomiyihii ku-xigeenka ee koobaad ee aqalka sare cali shacbaan ibraahim oo kulanka shir gudoominayay ayaa gabagabadii kulanka codge geliyey in sanatarada mushaarkooda bishan laga jaro lacag dhan shan boqol oo kiiba lacagtaasi oo tir ahaan markaa laisku dardarana gaarayso toddoba iyo ay sheegeen xildhibaanada inay ugu talagaleen sidii wax loogu qaban lahaa dadka ay saameeyeen fatahadaha ka dhashay ee daadadka kusoo rogmaday magaalooyinka dalka waay aada u tahay farxaan maxamed xuseen waryaheena arimaha baarlamaanka gaar ahaan aqalka sare nooga soo warama

waa tahay weli waxaad dhegaysanaysaan saaxiibyaal barnaamijka kulanka kenen ururka xamaas ayaa ku hanjabayaa in qof kasta oo kamid a lahaystayaasha u dhashay yuhuudda ee ay soo qafaasheen ama ay soo afduubteen bishii oktoobar weerarka ay ku qaadeen dhulka xoogga looga haysto ayaa sheegay inay dili doonaan haddii uu sii socda baa layidhi amay yidhaahdeen duulaanka yuhuudda ay qasaahi ka wado ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa sheegay in baneeyo ka tirsan mal ururka xamaas ay dhankooda isku soo dhiibeen sida hadalka u dhigay waxaana xaaladaas uu ku tilmaamay bilowga dhammaadka ee xamaas israa'iil ayaa sheegtay dadka rayidka ay ku amrayso inay iskaga cararaan bartamaha deegaanka khanyunis halkaasoo ay sheegeen duqeyn xoogle inay ka bilaaban doonto ururka xamaas ayaa sheegaya iyaguna inay iska difaaceen duulaanka kaga imaanaya dhinaca yuhuudda islamarkaana ay xoog badan geliyeen sidii ay uga cishan lahaayeen magaalooyinka gaar ahaan marinka kasa oo weerartay wasaaradda caafimaadka ee ururka xamaas maamulo ee khaza ka jirta ayaa sheegtay in israael ay dishay siddeed iyo toban kun oo qof weeraradeeda argoosiga ah dowlado ay ka mid yihiin talyaaniga faransiiska iyo jarmalka ayaa ugu baaqay midooda yurub inay cunaqabatayn deg dega ah kusoo ragaan ururka xamaas iyo taageerayaashooda sida ay sheegtay wakaalada wararka ee reuters waxaana ay sheegtay warqadaas in wakaalada wararka ee reuters waxay sheegtay inay heshay warqad kasoo baxday wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkan islamarkaana ay u qoreen madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub joseph borrel waxaa si buuxda u taageersannahay soo jeedinta ah in la abuuro nidaam cunaqabatayn kumeed gaar ah oo ka dhana xamaas iyo taageerayaasheeda ayaa lagu warqadaasi ogolaanshaha degdega ah ee nidaamka cunaqabataynta ayaa noo suurtagelin doonaa inaan dirno fariin siyaasadeed oo adag oo ku saabsan sida midooga yarba ay u go-an tahay xamaas iyo isbahaysiyada kale ee lala neenahay israel sida aan u muujin karno dhinaca kale wakiilada dalalka xubnaha ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta tegaya ama booqanaya xuduuda u dhexeysa masar iyo sidoo kale marinka kaza ee rafax lidaahdo sidaa wararku ay sheegayaanna waxay arrintan imaaneysaa maalmo kadib markii go-aanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu u baaqday kadib markii mareykanku uu codka qeexan ku booqashada marinka xuduudda rafax ee xubnaha ka socda wakiilada wadamada ku jira golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa ay qabanqaabinayaan baadiyama qabanqaabiyeyba dowladda imaaraadka carabta oo soo diyaarisay qararkii isbuucii hore safarka qaramada midoobay xubnaha ka tirsan waxaa hogaaminaya haweeneen layirahda magacda lana nusayba waxaana oo wakiilka dowladda imaaraadka carabta aanay sheegtay in ujeedada safarkana uu yahay inay si toosa ah u arkaan waxa loo baahan yahay marka loo eego cabirka howlaha bini-aadanimada ee deegaankan nusayba waxay intaas ay ku daraysaa inaysan ahayn booqasho rasmi ah xubnaha golaha ammaanka ah laakiin ay tahay xaaladda ukuurgelid ah oo ka taagan sida ama lagu ogaanayo xaaladda bani ah sida laga soo xigtay majalada layiraahdo ama wargeyska layiraahdo national u a e ama u a e international ee dalka sutaga imaaraadka carabta kasoo baxa dalalka keliya ee ku jira shan iyo tobanka xubneed golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si gaara u fiirin doona xaaladan afhayeen u hadlay dowladda mareykanka ayaa sheegay ama uu sheegay wakaaladda wararka reuters inay shaqeynayaan habeen iyo maalin islamarkaana isku diyaarin doonaan sidii ay u ogaan lahaayeen xaaladda kama dambeysta ah ee ka taagan marinka rafax oo ah halka oo ay marto sahayda keliya ee qasagasha dhinaca kalena dibadbaxayaal ayaa iskugu soo baxay daafaha caalamka si ay u muujiyaan garistaaga falastiiniinta iyo in sidoo kale ay doonayaan inay mudaharaadkaasi ku muujiyaan sidai uga soo horjeedaan gumaadka ciidamada yahuudda ay ku hayaan marinka qasa waxaana sidoo kale arrintan lagu soo beegay maalintii shalay ahayd oo dibadbaxidu ay bilowdeen oo ahayd ama loo aqoonsayay maalinta xuquuqul insaanka adduunka dad ama banaanbaxyo ayaa ilaa axaddii waxaa ka dhaceen magaalooyin ay kamid yihiin istanbul copenhagen hague tunis melbourne tokyo belgrade sargefo karaji sanca rabaad iyo meelo kale waxay magaalooyinka ka kala tirsan yihiin dalal ay ka yihiin turkiga denmark holland tunisia australia jaban pakistan yemen morocco iyo dalal kale sanad kasta marka la gaaro tobanka bisha december caalamka waxaa la dhawraa ama looga dhawaaqaa maalinta loo yaqaano maalinta xuquuqul insaanka waxaana la xusaabaa la baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee golaha guud ee qaramada midoobay oo soo baxay sanadka kun iyo sagaal boqol iyo sideed afartankii dadweynaha dad tiro badan ayaa isugu soo baxay magaalooyin dhowra oo kamid tahay istanbul oo turkiga ku taala hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa taageeray banaanbaxyadan waxaana dadka hadlaya ay aad u dhaleeceeyeen milatariga yuhuudda oo ay sheegeen inay xadgudub weyn ay ku hayaan dadka masaakiinta ah ee reer khaza waxaa ku jira bareer burburinta kaabayaasha asaasiga ah ee khaza oo halilaa hadda la sheegay in dadka ay sida gaarka u saameeyeen ay hal milyan qof ay gaarayaan qodobo kale ayaa saaxiib aan noo soo socda barnaamijka kulanka keenin aadna dhegaysanaysaan aabo hee aabo raadiyaha kulmiye ii saar iina keen haye aabo tii ku jirato fooq waliba iga dumay kala kara caashaquu inuu soofuudu ka yahay iyo kale ayaa ka mid ahaa codka macaan fanaanada ilaahay haw naxariistay ee qadrada hareege ayaa ku luqeynaysay heestan oo faal caashaaq layihaahdo xasan xaaji cabdulaahi xasan ganey ayaa ereyda laga hayaa kun sagaal boqol iyo toddobaatamaadkii heesii soo baxay ayay qeyb ka tahay heesa kala noo soo socdood maqli doontaan haddii alla idmo barnaamijkana kulanka keenan ay ula dhegeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waad nagala socotaan markan waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii maanta kale maxaa dunida ka dhacay ifraa axmed ayaa dib noo xasuusinaysa mahadsanid burhaan waa maalinimo isniina taariikhdan waxay ku beegan tahay koo iyo tobanka bisha diseembar sanadkuna waa laba waa maalinta saddex boqol afartanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo labaatan cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamid ah maanta oo kale sanadii labadii kun lixdii maxkamadihii islaamka ayaa gobolka hiiraan ku gubay qaad tiro badan oo ay qabteen xilligaasi maxkamadu waxa ay deegaanada ay ka taliyaan ka mamnuuceen qaadka in la keeno maanta oo kale sanadii labadii kun lix iyo tobankii dad badan ayaa ku waxyeeloobay qarax ismiidaamin ahaa oo xilli aroor hore ah ka dhacay xarunta canshuuraha beriga ee ku taala kasoo horjeedka dekeda weyn ee magaalada muqdisho maanta oo kale sanadii labadii kun toddobiyo tobankii allah u naxariistee wariye maxamed ibraahim gaabow oo ka tirsanaa howlwadeenada telefishinka kalson ayaa ku geeriyooday qarax ka dhashay miine gaari uu watay loogu xiray maanta oo kale sanadii labadii kun sideed iyo tobankii xildhibaano ka tirsanaa baarlamankii xilligaasi shaqaynayay ayaa ku dhawaaqay inay mooshin ka keeneen madaxweynihii xilligaasi ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo maanta oo kale sanadii labadii kun sagaaliyo tobankii ciidamada dowlada soomaaliya ayaa soo afjaray weerar al-shabaab sanadkaasi ay ku qaadeen hoteelka s y oo madaxtooyada u dhow maanta oo kale sanadii labadii kun kooiyo labaatankii qarax ay ku waxyeeloobeen xildhibaano ka tirsan baarlamanka maamulka hiirshabeelle ayaa ka dhacay maqaayad ku taala magaalada jowhar maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol iyo dhismaha baarlamaanka new zealand ayaa gebi ahaanba gubtay maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol koob iyo afartankii dowladihii xilligaasi ee dalalka jarmalka iyo talyaaniga ayaa si wadajir ah ugu dhawaaqay dagaal ka dhan ah dowladii kale ee maraykanka ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol lix iyo afartankii hay-adda daryeelka carruurta adduunka ee unisef ayaa la aas-aasay sidoo kale isla maalintaasi dowladda sbein ayaa laga saaray xubinimada qaramada midoobay guud ahaana waa egintaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkuga celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsantaha wariyaheen ifraah axmed oo nala socodsiinaysay qaar kamida ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay markana kusoo dhawaada xubinteenii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaallay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfilax sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kugu baxayso warkalamaane waxaa la yidhi ceeb ma ahan inaad xigaal noqotaan madaxda dalka ama qaraabo laakiin waxaa ceeb ah inaad ku noolaatid shilinkii dalka adigoo uu soo maraya qaraabanimada madaxda aadna dhuuqdid hantidii shacabka iyaguna ay baahan yihiin ceeb ma ahan inaad dowladda ku diidid go'aan ama aadan ku raacin laakiin waxaa ceeb ah inaad noqotid mucaarad qaawan oo wax walba ku diidan dowladda mucaaridnimadiisuna aysan waxba dhisin ceeb ma ahan inaad dowladda ku taageertid go'aankeeda balse waxaa ceeb ah inaad ku timaadid qofkii dowladda go'aan ku mucaarada inuu yahay qarandumis ceeb ma ahan inaad ku noolaatid dal burbursan fakhri ah ama dunsan laakiin waxaa ceeb ah inaad u qaadatid faqiirnimadu inay tahay hannaan nolosha la socon karo horumarla'aantuna tahay qadar aan laga hor imaan karin ceeb ma ahan inaad noqotid hantiile xoolo badan balse waxaa ceeb ah in xoolahaas magacaasi noqdaan kuwaad ka haday shacabka ama hantida masaakiinta ceeb ma aha inaad noqotid xaasla'aan laakiin waxaa ceeb ah inaad ku noolaato khiyaano iyo akhlaaqkabax iyo anshax yari ceeb ma aha inaad waddanka dhexdiisa shaqola'aan ku noqotid laakiin waxaa ceeb ah inaad ku raalli noqotid aadna qorsho yeelan kadibna aad u sababaysid xaaladda dalka ceeb ma ahan in lagu dhalo adigoo jaahil ah ama aad ku weynaatid aqoon la'aan la'aan laakiin waxaa ceeb ah inaad ku raalli noqotid inaad ku sii jirtid nolosha jahliga aadna sii dhex fadidid mugdiga aqoon la'aanta ceeb ma ahan in qofku ka quusto dalkiisa laakiin waxaa ceeb ah inuu ka quusto ilaahay karajo beela naxariistiisa waayana dadaalka nafta ceeb ma maahan inaad geshid gef ama qalad laakiin waxaa ceeb ah inaad ku sii indha adkaato qaladkaagii ama aadan qiran oo aadan ka cudur daaran ceeb ma ahan inaad ku bahat dhimatid dalkaaga laakiin waxaa ceebba inaad gaajo ugu dhimatid dalkaaga halkaa ciyaalka madaxdu halis ugu jiraan inay la dhintaan dhereg ceeb ma ahan inaad qabatid shaqooyin hooseeya si aad ugu ilaalisid sharafkaaga aadna uga maarantid dawarsiga dadka laakiin waxaa ceeb ah inaad ceebaysid qofka shaqaysanaya ama inaad liidid shaqooyinka dadka qaar adiguna aad ku tiirsan tahay biilka dad kale ceeb ma ahan inaad iilatid fikir khilaafsan aadna difaacdid laakiin waxaa ceeb ah inaadan ixtiraaminkayga aadna kaaga ka soo qaadid wax aan la dhaafi karin ugu dambayntiina ceeb maahan inaad noqotid gabar wax baratay heer sarena ka gaartay waxbarashada laakiin waxaa ceeb ah inaad u aragtid in gabarnimadu tahay caqabadkaa hortaagan horumarkaaga ama isbaaro kuu diidan horay u socod kadibna aad marmarsiyo ka dhigatid dhaqanka iyo diinta waxaa la yidhi dunidu waa yaababley dusheeda markii la yimi daraad shalay iyo haddiyo ilaa dabankaan la yahay dantiisa qof wada hantiyo ma jiro dooqii nin helay markaad dhanka daarisaba docbay ka faruurataa ayaama kolkay degtaba duufaanno horlaabbabada ladnaantu ma daa'intoo xilligu waysdaba socdaa dadaalkuna waa muhiim diraac adigoo u nugul dadkaagu abaar fadhiyo dunyadu kaa ooman tahay daruurtu mar bay gaftaa halkaad ku ducaysato mar bay ka da'daa ileen dhul daaqsimo kaa fogiyo dal aadan u guuri karin marlay rakaasha weere waleeri warbislow waxaa la yidhi haka dayrin weliga noloshaad la daris tahay ha u doodin mid kaluu ku dayashaa aryaadnalaba wadna waxaad ka tagtay taa waxaa daliilu ah haadka samaada duuliyo diin kuba u siman calaawarkalamaale waxaa la yidhi dood looma baahniyo waraan mudac ka daabmayne dadku waa walaal danina waa kala diraysaa haweeney dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa war kala maanay wacyigu soo diirana dunidu sii kala foga da'dan xilligaa jidhaa danteeda ka dhoohana war bashiirow nin duqoobay baa yidhi wakhtigu waa isdaba jooge jacaylkii doraad iyo shalow maanta noqodeegsi waxaan kaa duraansado adoon diiday odhanaynin iladoon waxaan doonayo daacadda u hili ilarey landundhiirriyaw dareer badiyay dalnima deerna daadanagaadi daruufna jirte daa'imow alow dowkuley dowhoraad arno warmadeeyo waxaaba la yidhi duruuftu waxbay bartaa aadmiga dunyadan ku nool wakhtiga daran iyo xilligu dabiib lagu raystay iyo naftay u yihiin digtoor waan weynay somalilan ma iska ixtiraabtaan warwaaqla waxaa la yidhi cisiqeebba ku diiday ka durugsana miduu dunya deeqi dhowaa war waxaa kaloo la yidhi waxaad dhab u diidan tahay hadday soo daadagaan waxaad doondoon tirina iyana kaa sii durkaan dadaalkaagiyo shaqadu miyaanay ku daalahayn aryaadhaha siyaasati buntland beryahan haddii doc laga dadaba doc kaley ka furmeehaa la yidhi haye go'aanka odayaasha miyuu madaxweyne dani aqbalaadii ka baxay warba odayaasha gobolka bari ku darsima jiray yidhaahdeen war waa yaabe bashiirow ma geetimirkii la yskugu imaan jiraa qalalay war ilaaeeg naariis abdulaahi suldaantimaadahdu kor walibaanay eh. deb marku ku baktiyo meel kala duubka qiiqaayearyadhaha warka wayga dhex gasheene maxkamadda dastuuriga ee puntland waxay laasha waxkama jiraanna ku sheegtay muddo kordhintii halka sanaheeda ay ku dhawaaqeen baarlamaanku ka kadibna kulan baarlamaanku beriga isugu yimaadeen haddana waa ku kala qaybsameenoo khilaaf baa ka dhashay madaxweyne ku-xigeenka puntland qoraalka soo baxana wuxuu yidhi madaxweynuhu wuxuu isku dayaa inuu sameeyo go'aan la yidhaha keligii talisnimo garadka iyo odayaasha dhaqanka ugu baaqay inay arrintan soo farageliyaan war madaxweynuhu intuu madaxweyne yahay madaxweyne ku-xigeenkuna waa madaxweyne ku-xigeene muxuu ku diidan yahay inuu taliyo war waxbaha la yaabina waxaa ka dhexeeya labadeenna reerkaya weyno u ahwaayeen war kalamaanayso hore looma dhihin weligeed adduunyada wakhtiga qof saacida midna waayaha xira war sheekeeyo waxaa kaloo la yidhi ninba waayihiisa ileen meel waabo waynu kala fogaane miyaan ku warramay weli aryaa dalabow adna waxaad ka tagtay waab adiga dareedshow war adin abdulow weliba ku tabtay maye maye maye noo wad sheekada warwar mahaysiin maamulkii kumeelgaarka e c c waxay maanta qaateen manhajka waxbarashada ee dowladda federaalka waayna u dabaaldegayaan saad ogtihiina puntland waytay hore u diiday manhajka dowladda warda buntland waa hooyadii federaalku waa iskaga wareeraysaa niine arrimaheedana yada xalinayse kudayow buntland kudayo siday dowladeedu tahay warkalamaanay war ma haysaane sanatarada aqalka sare waxay go'aamiyeen xildhibaan kasta in laga jaro mushaarkiisa shan boqoloo dollar lacagtaasoo ay sheegeen in loogu tabarruci doono dadka ay saameeyeen fatahadaha iyo abaaruhu uma ogolaha shacabkuna bay ku daydaaniin warwar ma haysaane ku-xigeenka xoghayaha guud ee urur goboleedka igad maxamed cabdi waare oo hadlay wuxuu yidhi soomaaliya inay ka mid noqoto hoggaanka igad muhiimay u tahay hadda ka horna wadamada geesku soomaaliya waxay iska go'aami jireen iyadoon wax talaa laga gelin haddase go'aan aannan wax ka gaarin ciduna ma gaari doonto wuxuuna kaluu intaa sii raaciyey soomaaliya xilkan muhiimkaa ah inay hesho waxaa ka shaqeeyo wakhti badan ku bixiyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud warbow aniguna waare waxaan kula dardaarmahayaa haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo waana lama huraa huraane hagarlii wax qabo wana lama huraane hagarlii wax qabo war kalamaanay arrimaha gudaha keliyahaad mashquul ku tihiin dowladda soomaaliya waxay sheegtay xadka u dhexeeya boolan iyo baylaruus muwaadiniinta soomaaliyeede ku go'doonsan inay soo badbaadinayso waradhaaya qoobishkii galbeed baryahan waa isqarxinayaa golaha ammaanka qaramada midoobay qaraar uu soo hordhigay xogweeyaha guud oo sagaashan iyo sagaal qodob leena u isticmaalay hadda ma xisho doorashada waad ogtihiina maraykanku markuu codkiisa cod labeeyo waayey ayuu fito baawar u adeegsado ku kala diray war kalemaanay war mahaytana deegaan hooskooya magaalada waajid ee ah, gobolka bokool weliba ka dagaalamay ciidamada dowladda oona al-shabaab shabaab badanna meelwalka leeya leeri hadantafa fidheeha wejigiisadaada bilaawda hilfaan nisgaadohaye warmadayow nimanka si fiican miyaa loo fiiriy waar wallaweyne makaligiin baa shabaabkaiska xoraynaya aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi quuqranimo iyo qaab qaabin eh. iskuma qaabsamaan qaaba eh. qarannimo iyo qaabil eh. iskuma qaabsamaan qaaba warbow waa saasoo shabaab haddaan loo miroobin dalka lagama xorayn karee shabaabka xumaanta xasaaradiya laynta dalkeenna ku xeedhay inaan ka xorayno dad baa ka xanaaqsane xadhag lama sitaha xaggooda jirow xukunkaad geeli layd xildhibaan ku saxiixiye naftaada xisaabi xubintii kalamaana dhegaysateen barnaamijkeena kulanka keenna iyadoo u dambaysa un mahadnaqayaa saaxiibada gala qayb qaatay barnaamijkii dadkana dhegaysanayaba uljeelani iyo macaodiin la heese ku laqeeyaan waa ku rabaa la yidhahda inka tagnaa